watacaala xilligii ayaan maaragtay tukornay tantii ay soconaysay amba ayaanu ku nicmayna tantii ay soconaysay suka walaataa oo markay hooyadu jirto siriina kiraabi oo fataquulu ay lahay walaashaa aladullukum ma idin tusaa calaa man ma idin tusaa yakfuru idinka faalo qaada hu muuse ila waxaa ilaahay qur-aankiisa ku sheegay rabbi inuu muuse u diiday inuu shaqo naasuska dumarka وxaramnaa calayhi almaraabica min qabl waa taxriimka qadariga a baa la yidhaahdaa mid sharciga maaho ilmaha yarudeeye maaragtay taxriim kuma aroonin waxaramnaa calayhi almaraabic waa taxriim qadariga ilaahay baa u diiday inuu haweenay kale naaskooda saqo waxa ilaahay u diyaarinaya asbaabuhu ugu soo noqon lahaa muufoo gacantii hooyadii marka isagoo naaskii diidaybay walaashii ku soo baxday waxay leedahay ma idin tusaacidu idin kafaalo qaado oo naaskeeda u ogoliyahay salawaadaasi ayaanu kuu nicmaynay oo farajacnaaka aanu kugu soo celinay id waktigii ayaanu kuu nicmaynay famshi ay soconaysay ukhtuka walaasha oo fataqulu ilaahay hal ma idin tusaa calaa man mid yakfurhu idinka idinkafaalo qaada oo farajacnaaka aanu kuu soo celinay ilaa ummika hooyada aanu kuu soo celinay kay taqara si ay u qabowdo caynuhaa isheedu amba kay taqara si ay u deegsato caynuhaa oo walaa taxzana aanay u murugoonin oo aanay u tiraanyoonin waqatalta waa dishay naftaa nafna waa dishay aan dilkeeda lagu amrin fanajaynaaka waanu ku badbaadinay dabadeed min alhami murugadii wacsigii baanu kaa badbaadinay wafatannaaka waanu ku imtixaanay muusaw futuunaa imtixaanid markaa masr baa aynu ka dhignay amba futuuna imtixaano tukan badan baana ku tukanaya baa ilah subxaana watacaala yani xadiisa futuun baa jira oo dheer maaragtay tasaawubinta inta badan u doonan doona maaragtay kutubta mufasiriinta kuwooda muxaqaqa ah waa u raadkici doontaan kisadan falabista waxaad joogtay falabista waxaad joogtay siniina sanado ayaad ku nawaatay fii ahli madyana nadwan ehelkoodaba falabista waad toogsay kuwiina sanado ayaad ku baksugnayd fii ahli madyana nadwan ehelkoogana oo qoladii gaariga u raaci jiray oo la xigiiga uma dabadeed ji'ta waa timi muusow ila halkii baa lagula hadlayaa buurtuu dhinaceeda geedkiiyo calaa qadar qadar baad ku timi qorshe yaa muusa muusa uma ji'ta waa timi calaa qadar qadar ilaahay baad ku timi yaa muusa qadar ilaahay waafaqsan ilaahay wuxuu doonay oo aanad dallan iyo wax lamid aanad ah ti'min baad ku timiyey wey wasanactuka waan ku doortay ay istaaytuka wey linafsii baan kuu doortay oo idhab tag anta adiga iyo wa akuuka walaalkaada markaad masarka koor israaca aayaatii aayaadkaygan qaada walaa taniya hadaalina haka daalina tuubukunii aniga xusugoyda haka daalin anigu xusugaa ilaahay yidhi idhabaa taga ilaa fircawn fircawn taga inahu fircoon fagaa wuu qooqay waa munkibrawe u taga oo faquulaa waxaad ku tidhaahda faquulaa ku yidhaahda lahu fircown qawlaa hadal layinaa sabacsan layinaa sabacsan ku dhaha lacalahu watawakar lukoo watawakar suu u waansamo aw amase yaksha u baqo sarabtigan culimo badan baa waxay leeyihiin waxa laga eego waa taaribkooda idinkoo rajaynaya maaragta idinku ilaahay wuxuu ku mudanaya wuu ogaaye oo inuu waansamo amba ilaahay ka baqo lacallana waa tacliiliya meel keliya mooyaane qur-aanka inta badan saasoo badanta hadal wanaagsan ku dhahdaa ilaahay subxaana wa tacaala hadal wanaagsan xaasilku waxa weeye dacwadoodu inay isaga la hadlayaan ay noqoto bikalaamin raqiiq sahlin aada u dabacsan weeye suu qofka u saameeyo oo u qaata oo dabacsan jabacsan maarag kula hadal adigoon xaggana aan ka tegaynin waana qofka baatilka laguma eego qofka baatilka marku ku sugan yahay haw dabcin xaqu sheegid maaha naasina nafyi qofka isagoo xumaan ku jira laakiin midna qaabka aad wax sheegaysaa waa inuu noqdo qaab aada ogtahay in maaragtay qofku uu kuu dhagaysan karo kelmadda ushu u bayaani laakiin maaha inaad xumaantiisa iyo awgiisa kaga tagto taa mudaahana la yidhaahdaayo wax khatar badan weeye dacwadda <laughs> weelani sidii yahaybaan la noqonayaan ma aha barnaamigan hmm. iska dhexgeliyo raayada iyo bahaleeraseenaha iyo ma argeysa musiiba wey hada laysa min adacwa wajamaca qaala waxay yidhaahdeen <clears throat> rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga inanaa anagu nakhaafu waxaanu ka baqaynaa an yafruda inuu ku degdego calaynaa ninkaasi inuu nagu degdega baanu ka baqaynaa aw amase an yabqaa inuu xadgudbo radonkaasaanu ka baqanaynaa ninku waa nin kibray qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi laa takhaafaa ha baqaninaba alla yidhi inanii anigu macakumaa kii idinla jira ee idinla socda baanahay asmacu waan maqlay waxa uu leeyahay wa araa waanan arki maa yafcal wuxuu sameeyey bal wuxuu sameeye saasay saaba baa yihi subxaana wa ilaahay bay ku xidhan yihiin ilaahay bay ku xidhan yihiin ilaahay maciyadiisa oo maciyatun khaasa waxa uu odhan doonaa iyo wuxuu yeeli doonaa waan arkay ilaahay bay markaa ameen moog soconayaan dacwadna way u sheegayaan <laughs> hmm. u taga hu isagaa u taga walow bisariya lama odhan fa'tiyaa u tagaa hu isaga faquulaa waxaad ku tidaahdaan ku idhaahda ina anagu rasuulaa rabbik rabbigaa labadiisu rasuul baanu laba rasuul oo rabbi soo dira ina anagu rasuulaa rabbika rabbigaa laba rasuul uu soo diray baanu nahay oo kobcin hadalka ka dabacsanaabaa la yidhi maaha boqor ow marid baa tahay kanaad tahay kankolaad tahay sacaada abadan arnadii rasuul loo wahay baanu faarsilgo macanaa bani israa'iil walaa tucadibhum hana ciqaabin ninka cod ku tacadiday qad ji'naaka waxaanu kuula nimi biaaya caddayn baanu kuula nimi aayad astaan min rabbika xagga rabbigaa baanu kula nimi min rabbika hayi waa loo baxay isagaa rabbinimo sheeganayo moosa wasalaamu badbaadana calaa man korkiisa ahaata itabaca raacay alhuda umaamada ma banaana dadka muslimiinta lagu yidhahda wasalaamu calaa man itabaca alhuda dadka qaar waraaqaad ku qoraan arsimo wax miaskuhsan qoray wuxuu ku kasaalaysiinaya inahu mukafir maca kabrihi kaafir waa isagoo laftigiisa ah maarata almustaqiif ligayr illahi aanu waxin sidaa kargan wasalaamu calaa man itabaca alhuda uma naga qada wuxuu yahay ilaynaa naloo waxyooday ana alcadaaba cadaabku calaa man mid korkiisa inuu yahay kadaba beeniyey alle oo watawallaa jeestay qaala wuxuu yihi markaa ala tacaala xaakiyan can fircawn qaala wuxuu fircawn famaa kuma rabbukumaa rabbigii waake yaa muusa rubusa rabbigaad sheegaysaan waake waa tasaahulu min caarif baa la yidhaahdaa isagoo garanayaba tasaahul buu sameynay waake qaala wuxuu yihi markaa muuse rabbunaa rabbigayo alladii midka weeyo acbaa siiyey kulla shayin shay walba siiyey khalqahu abuuristiisa siiyey khalqahu haddaba culamadu tafaasiir badan bay ku fasiraan acdaa kula shayin khalqa shay walba siiyo wixii isaga u cusanayo abaldinaawasawati suurada wanaagsan aad ku sadhaysato xoolaha qaabkan u abuuraysaba amba kula shayin siiye khalqahu mid isaga la nooca oo bini aadamkii wax u abuuray un haween bini aadama xoolihii wuxuu abuuray un bini aadam saasoo kale qaab jinsina jinsi isaga ahayn kuma lamaano nin khalqahu baa la siiyey subxaana watacaala amba qaabkuu noolaan laabaa laysiiye uma dabadeed habaa hanuuniyey waa hidaayadii caamka ahay wuxuu ku hanuuniyey mid waliba maslaxadiisa iyo siduu u noolaan lahaa wey qaala tacaala rabbi saasoo kale wey ilaahay baa sidaa u abuuray acdaa kula khalqin maa yasluxu min khalqihi walam yajcal ilinsaanu min min daabadoo kale amba daabadiisa galbiga qaala wuxuu yihi markaa fircawn qaala tacaala xaakiyan canhu qaala fircawn wuxuu yihi famaa maxayduu yahay baalulquruuni ummadihii xaalkooda baalulquruuni ummadihii xaalkooda lagu dha horeeyey qaala wuxuu uhi markaa muuse cilmuhaa quruuntaa cilmigoodu iyo waxay mutoon cinda rabbi rabbiga agtiisa ayuu ku sugan yihi rabbiga agtiisuu ku sugan yahay fii kitaabi kitaab buu ku sugan yahay laa yadillu rabbi rabbigay ma lumo amba laa yadillu rabbi rabbigay ma halaagsami doono walaa yanfaa waxna ma ilaago allah subxaanau watacaala ilaahay sifaadkiisa nisyaanku kama mid ahaa nasiya bimacnaa taraka marku yahay ayaa xaggan ah alladii yaa rabbigaase tacaala ay khalaqa abuuray lakum idinka idinka walaa alarda dhulka mahda gogan oo idin idinqaadsiiyey amba idin mariyey lakum idinka fiiha arlada dhexdeeda subulaa dariiqyo jidad idinma ogow oo wa dasiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa biyo ka soo dasiyey faakhrajnaa waxaanu ku soo saaray bihi maagii biyihii ajwaaja noocyo ayaanu ku soo saaray min nabaat dhir ah nabaat ah nabaadkaasoo shataa kala duduwan waa jamcu shakuud shataa kala duduwan oo kala taabtaab ah qaawiliina qadar waxaanaan leenahay baanu ku soo saaray waa ibaaxadiye banaan ilaahay ma banaanayo kuluu cuna kaa aanu soo saaray oo warcaw daatiya ancaamakum xoolihiinana ina fii daalika kaa la soo sheegay buu ku sugan yahay waa khabar muqadama la aayaat ayaa ku sugan liuli nuha caqliga kuwa u saaxiibka ah liuli nuha caqliyada kuwana buu ugu sugan yahay minha ay min alardi arlada xaggeeda ayaa khalaqnaakum aanu idinka abuuray asalkiiniyi wa fiihaa arlada xaggeeda ayaa nuciidukum aanu idinku celin doonaa wa minhaa iyada xaggeeda ayaa nukhrijukum aanu idinka soo saari doonaa saara mar ukraa kale meel kasta hala tago dhulkuun baad ku dhumanaysa xidigaha la fuula waa kalaguma odhan mid dagaxya ah. la degaya halkan un baa la imanaya saaratan ukra wallaahi laqad araynaa waxaanu tusnay hu fircawn aayaatinaa baanu tusnay kullahaa dhammaantoodba waa aayaadkay la yimaadeen muuse iyo haaruun weeye aayaadkii ay la yimaadeen ay sugeen weeye ayaa allah wuxuu leehay subxaana watacaala aayaadkii baanu tusnay yacni fircawn xikadiinu ku ogey kullaha aayaadkay muuse u yaharuuna qadarayna waxaanu tusnay hu fircawn aayaadkina baanu tusnay ay muuse u yaharu la yimaadeen kullaha dhammaan fakadaba wuu beenayaa aayaadkaasi oo waa abaa wuu diiday waayo ninka luu bareeraya fajaxaluu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa kibir buu sidaa u yeelayaa ma ogta qaala markaa wuxuu yihi fircawn qaala tacaala xaakiyan canhu qaala wuxuu yidhi aji'tana ma waxaad noola timi muusow litukhrijanaa inaad naga saarto min ardinaa dhulkayaga inaad nagaga saarto ufuxrika inaad nagaga saarto yaa muusa war waxaad ogaataa nabiyullaahi muuse weye ninkan ninka la hadlayaana waa musrikii fircoon og ogow fircoon baa muuse wuxuu ku sheega waa saaxir baa fircoon hadda ogow dacwadani ma sahlana fadaleecanka yumuka saahir baa lagu sheegaya irhaabku waa waa meel kasta soo inaad naga saarto min ardina bisixrika inaad nagaga saarto yaa muusa biardinaa buu ku leeyahy min ardina waxa layska yaqaano xukuumaadku markay leexdaan iyo dhibka dadka xukuma inay dhulka hoos galaan naga naga saarto bisixra falana'tiyanna wawallaahi waan ku dhaartay aday lana'tiyannaka waxaanu kuula iman doonaa ayaanu kuula iman doonaa bisuxrin sixir baanu kuula iman doonaa sixirka asagoo muslimkii kaa aad wadato oo kale ah oo fajcal yeel baynana oo halka ku tabi lahaa fajcal yeel baynanaa annaga dhexdayada iyo wa baynaka mawcidaa xilli inoo qabo bayaan mawcidaa goob inoo qabo mawcidka inaynu usii bartilmasaan ka dhigno ayaa ugu fiican ma og tahay mawcidaa meel inoo cayin buu yidhi mar hadduu yidhi goob inoo cayin waxa ka dhalanaysa in ballano yimaado wacdi yimaado wamaca daalika waxa ka dhalanaysa in xilli la ballanaano ay jirto tafsiirkaa waxaynu u qaadanay laa nukhlifuhu ishkaal baa la geliyaa aayaadkan dhowr ishkaal baa lagu soo aroorin karaa haddaynu mawcidka masar ka dhigno ayaa maarata ishkaallo badan baa ku iman kara mawcidka laftiisa darfu makaanka marka laga dhigo ishkaalka waa lagu soo aroorin karaa laakiin tafsiirka aynu qaadanay ayaa ka ugu ishkaalkiisu sahlan yahay ah fajcal baynanaa anaga dhexdayada kuwa waa bayna kalkanqudu unaqa siduu ishkaalkaa uga saaray abwaaulbayaanka nafteeda mawcida xillu goob inoo qabo laa nukhlifuhu aanaan khilaafin goob baa la yidhi haddana maoge laa nukhlifuhu macnaa xilliga aynuusu imanaynana aanaan khilaafin laa nukhlifuhu wacdiga yan naxnu annaga wa walaa anta adigu makaana goob inoo cayin buu kuwa dhexdhexaad ah kuwan macnaa dhexdhexaad ah oo dadku ay soo wada gaadhayaan qaala markaa wuxuu yihi muuse mawcidukum xilligiina ballankeena amba xilligaa aynu qabsanay yowmu siina quruxda yoomkeeda wey waa maalinta ciidda mawcidukum maalinta ballanteenu ballankiinu yowmu siina quruxda yoomkeeda wey waa maalinta ciidda kow waan yuxshara in la kulmiyo wey abarrabaad waan yuxshara in la kulmiyo wey annaasu dadkana in la kulmiyo duxaa farqa markaa wuxuu soogay maalin cuudeed xilliguna waa inu barqan yahay xaqa waa caddaanay fatawalla wuu joogtay markaa fircawn fadamaca wuu kulmiyey kaydahu shurqaalkiisii oo dhan buu ku koonay uma ataa wuu maalintii la ballamo baa laysu yimugo baa laysku helay xaqa ayaa ilaahay doonayaa inuu cadoowo subxaanahu watacaala qaala wuxuu yihi qaala tacaala xaakiyan can muusa qaala wuxuu yihi muuse qaala wuxuu yihi lahum ay lisaxara amba fuqaradii wuxuu ku yihi muuse muuse wuxuu ku yidhi waylakum waa waylakum waad odhan kartaa waylakum waa waylakum amba ilsamuu laasima waylakum guuldarradiinna eh laa taftaruu ha ku abuuranina cala allaahi alla korkiisa kadiba doon ha ku abuuranina oo haddaad ku abuurataan fayusxifakum alla idinku xiiro sal idinkaga dhiga fayusxikakum oo sababtii alla idinku xuura bicadaab cadaabuu idinku xuura oo idinku baabiyo waqad qaaba waxaad kaban weeye man iftaraa ka been abuurtay baa kaloo ilaahay ku been abuurtay watanaasacu way kala jiijiiseen amrahum arrinkoodibay kala jiijiiseen nascigu waa kala jiijiigashe macnaa way ku doodeen watanaasacu amrahum ayay ku doodeen baynahum dhexdooda wa asaro way siraysteen arinkoodi amba anafwa bay siraysteen amba wa asaro nafwafaqi ayay gaari la baxeen ay siraysteen baa alla leey subxana watacaala macna gaar ahaankooda usaqeen qaaluu waxay yidhaahdeen markaas in haadaani mukhafaf min in haadaani labadani lasaaxiraani waa laba saaxir waa qira'ada ugu dhabeeye qira'aad kale la akriyo jira markaa craabka waxoogaa in haadaani labadani lasaaxiraani waa laba saaxir yuridaani waxay doonayaan labadaas yuridaani waxay doonayaan an yufrijaakum inay idinka saaraan min ardikum dhulkiina inay idinkaga saaraan bisixrihimaa sixirkooda inay idinkaga saaraan oo wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum wanaaggiina ay la tagaan amba xaaladiinan ay la tagaan almusla wanaagsan xaaladiina wanaagsane sharaf kalaba u jeeda iyo dawabimadunan oo yadhaba ay la tagaan bibariqatikum xaaladiinan qaab nololuufkina aad ku mooshiin iyo sinaad u dhaqantaan almutla oo wanaaga badan oo sharafta iyo wanaagga aad ku leedihin moog ambalabadkiina inay qaataan nidaamkiina ada ku socotaan inay la tagaan bay doonayaan waayahay faajmicuu kulmiya amba go-aansada faajmicuu go-aansada dheh kaydakum sirqoosina go-aansada casmida isqara oo sumatuu u taga akaalada buu leeyay markaa sumatuu u taga safaa safan oo saf fura waqad aflaxa waxaa liibaana nin bayidhaha alyowma maanta man ka kor noqda ayaa liibaanay faqad aflaxa waxaa liibaanay alyowma man istaclaa ka u kor yeela ayaa liibaanay sidaa yeela bay yidhahdeen qaala markaa wuxuu yidhi markaa muus qaaluu waxay idhahdeen yaa muusaa muusaw laba midkood dooro ay iftar safcudan u qaadana iftar kala dooro imaa an tulqiya ay ilqaa'aka adiga tuurasadaada aad tuuranayso maa macaka iyo wa imaa an nakuuna inaanu anagu ahaano amba aanu noqonno awala man diinka ugu horeeya alqaa tuura qaalu waxay yaa muusaa muusaw dooro imaa an tulqiya inaad dhigayso dhulka waxaad sigato iyo kala saa kala dooro iyo wa imaa an nakuuna inaanu noqonno awala man kuul kuwa ugu horeeya alqaatuurana macahu qaala wuxu uhi markaa muuse bal eh anigu tuuri maayee alquu daadiya bal waxaad kuwataan ka dhiga alquu daadiya weeye marka waxaa ku jira fa alqaw way daadiyeen faida isla markay baadiyeynba xubaaluhum xadhkahoodu xadhkahoosu jeenmoog xubaal xarkihii ay sifooy wa wacufiyuhum ulahoodii yusayaru waxaa la moosiiyey ilayhi mooso min sixrihim sixirkooda dartii ay liasri sixrihim sixirkooda daraadii waxaa la moosiiyey annahaa ulihii iyo xarkihii tascaa inay yaacayaanay soconayaan nimanka sixir weyn bay la yimaadeenoo niman khatar badan bay ahay dalaayay ku soo dhooban ma ogta zira goor la yidhaahdo markaysa la maryo sheegu wuxuu samaynaya si taxaruf iyo tabaruf oo kale ayuu samaynaya alqudaad wafaa-udaa isla markiiba xibaaluhum xarkahoodii iyo wacifiyuhum ulahoodiba yuqayaru waxaa la muujiyey ilahu isaga min sixrihim sixirkooda daraaddeed annahaa tascaa inay yaacayso awjaza wuxuu qariyey muuse fii nafsihi wuxuu ku qariyey siifa cabsi muusa faawjasa wuxuu ku qariyey fii nafsihi amba faaxasa wuxuu dareemay fii nafsihi wuxuu ka dareemay siifatan cabsi muusa muuse qulnaa waxaanu nidhi ilaahay baa arkay eeda qalbigiisa ku soo dhacday laa takaf habaqan inaka adigu anta lacla takarayta badan baad tahay anta alaclىa ka koraynta badan baa taayaha baqan waalqi rid tuur waalqi rid maa midda rid maa midka rid midka rid siyamiinika gacantaada ku sugan talqaf way diranna amba way liqliqayeen maa sanacuu waxay sameeyeen talqaf way diranna amba way liqliqayeen maa sanacuu inamaa maladii maadan mawsuulo weeye waana abarka waa ismiga inada inamaa ay ina aladii midka sanacuu ay sameeyeen kaydu waa qabarkii mali ku arkimaysa kaydu saaxir saaxir xeeradii weeye walaa yuslixu mana liibaani doono asaaxiru saaxirku ma liibaano xaytu ataa markuu yimaado amba meesha uu yimaadaba ma liibaani doono og waryaha sicirku markuu naftigaa xambaarsan yahay aba wuxuu faa'iideeyaa isagoo laftigiisuba umog marnaba saaxirku ma liibaanaya baa ilaahay subxaana watacaala oo ulqiya waa la daadiyey markaa asaharo suharadii baa la daadiyey sujadaa xaala kownihin saajidiin xaalayhin kuwi sujudsan oo xaaladanay sujuudayeen saaxirin mawhad ee waa maaragtay waa siduu ahaan jiray siduu ahaan jiray oo ah, waxaa la daadiyey asaharo calaa maa kaanuu calayhi baa laga cabiray ayaa la daadiyey sujadaa xaalayhin waa siduu ahaan jireen laakiin xaaladana sujuudeen laysugu saaxirin laysugu saxar qaalu waxay dhaha amanaa waxaanu rumaynay birabbi haaruun haaruun rabbigii baanu rumaynay waa muusa qaala wuxuu yidhi aamantumni rumayseen lahu ma muuse waad rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka xataa imaankii doonaya in fasax looga qaato wuxuu bixinaya amaanaytay ruksa ninkan buu xusaynaya mo wax ku akriga xataa mo waa dalab waa dariiq shaydaani mo allah wuxuu lehi subxaana wa an aadana lakum inahu muse lakabiirkum waa macalumkiini alkabiir fi luqati lkitaab macalumkaa la yidhaha adigu baarba bitaawina wax ku dhigi jira kabiirka odhan jirta inahu isagu lakabiirkum waa macalumkiini alladii kabiirkii callamakum idin baray asixra shayn ardaydaba ahayden asixra idin baray wallaahi ninkuba ardaydaan u diray inahu isagu lakabiirkum waa kii idinku weynaa alladii kabiirka callamakum idin baray asixra macalumkiibu ka wahaa falow qadacana fawallaahi low qadacana waan googol aydiyakum gacmihiina iyo wa arjulakum baan jabtari min khilaafin xaalay yihiin talantaali xaalee dagaada gacmaasa xaalee min khilaafin xaalay yihiin isweydaan mid iyo gacan talantaalla waan inkari doonaa mid gacanta midig markaan jaro midka dhibci baan goyn doonaaye markaan idin jarjaro wala usallibannakum waxaan idinku golgoli amba aan idin furi wala usallibannakum waxaan idinka laalaadin fii juduuci nahli timirta tiridaheedaanu idinku xiri sidaani bimacnaa calaa ay calaa tubuuci naxli ila mid geli gelin karay tiridae oo timiraadkaanu idinka laalaadin doono walaa taclamanna waad ogaan doontaan oo waad ogaan doontaan ayumaa kaa yaga ashaddu ugu daran cadaaban xagga cadaabka wa afqaa saafinimana badan aabti doontaan daciifka maydaan raacay qaaluu waxay idhahdeen lan nu'siraka kaa dooran mayno lan nu'siraka kaa dooran mayno calaa maa kii waa ana anagu noo yimi ee maxaa min albayinaati ah iyo waladii allihi kaa dooran mayno qadarana na abuuray amba waxaase waa lam yusraka kaa dooran mayno calaa maa sikaanaa inaga noogi noo min albayinaati waladii baanu ku dhaaranay qadarana na abuuray amba halkaala ku cala faqdi xukm maa kii xukm ay ma ladii kii xukm anta adigu aata ahay qaadin ay qaadihi qadarba mubtaa ah. oo waxaad xukumayso adigu xukm inamaa taqdii waxaad xukumii haadihi kan alxayaata addunya xurmad xukumiya inaa nagaa mina waxaan rumaynay birabbinaa baanu rumaynay maxaanu u rumaynay liwafira lanaa si inoogu dhaafo khabaayaanaa jasusawadi iyo wamaa kii akrahtanaa aad nagu xakamtay calayhi isaga oo mina sixri ah waxa laga yaaba inaanay maaragtay ka halqaayi jira xaggeeda wallahu alla khayr isaga ayaana khayr badan oo abqaa baatinimo badan inahu min alamra wasaahiya man yaati qofka u yimaada rabbahu u yimaada mujrimaa xaaluu yahay kii dembi falay shay dembi xun oo kufrig iyo lamida shay kufri ah faina lahu waxa uu u sugnaaday ka jahannama ayaa u sugnaatay laa yamuutu xaalaanu ku dhimanin minkiha walaa waxya xaalaanu ku noolaana waman qofka yati alla u yimaada yatihi alla u yimaada muminan xaalu yahay muminkaasoo qad camila sameeya alacmaal asaalixaati qadar camaasha fa ulaaika kuwaasi lahum ayagu waxay leeyihin adarajaatu bay la wanaar culaa korayn badan jannaatu cadnin waaritaan jannadii bay leeyihiin wajri waxaa qulquli min taxtiha janadaa hoosteeda alanhaari sabab khaalidiina xaal ay ku waari doonaan fiiha wadalika kaasina jazaau man id abaashii weye tazabkaa istahiray oo xumaan iyo tubu ka fogaaday wallaahi laqad awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusa muuse waxaanu u waxyoonnay an asri la buura gal bicibaabii addoommadayda reer bani israa'iila dhaqaaqi oo fadrib u yaal ow fajcal bay ka dhiganta fadrib u yaal lahum ayaga dariiqaa wado uga samee fi lbaxri badda dhexdooda dariiqaasoo wabasaa qallalan ow ugu dhufto laba iyo toban dariiqdaada noqota halkaasaa la marayaa moogta wabasaa dariiqaasoo laa takhaafu aanad ka baqaraynin daraka waa ism maskar daraka ay idraaka gaaris lagusoo soo gaaro oo walaa taksha amba laa takhaafu xaalaanad ka baqaraynin daraka haroolis walaa takfa xaalaanad ka baqanaynin ma arkaysaa um adiga booxiduba wax ku yeesho oo ay ku soo gaadho fadaxa jooga qaraq oo yacni laa tasaasi jarakan waa gaadhigu fiican ku soo gaadho walaa takfana waa hafasho midnaba ha ka baqan baa layidhi faatbaca waxa raacay hum ayagu fircawn baa raacay bidunuubihi buu kala daba tegay fagashuwahum waxaa dogay fircawn min iyo qowmkiisii min alwamni badda xaggeedii waxaa ka dogay maa gashuwahum wixii daboolay hum baa ku dhacda m maa aswahum maada haan baa lagu rid mt waa lkafog maa aswahum wuxuu goday baa goday wuxuu daboolay baa daboolay baa ilaahay wa adallo wuu lumiyey fircawnu fircoon qowmahu buu lumiyey wamaa hadaa mana hanuunin waa banuu israa'iila reer bani israa'iila waa nimankan ilahay dhinkeenoo dhageey haarbay qabin bu dalaaga marka awlaad lambiyaaba ahaayeen dammow qad anjaynaakum waanu idinka badbaadinay min caduwikum baanu idinka badbaadinay wawaacadnaakum waxaananu idinkula ballamnay jaaniba duuri oo mafcuula mafcuul hadda oo darfnimo laguma nasbin jaaniba duur duurta dhinaceeda baanu idinkula ballamnay dhinaca alaymana midig waa dhinacu muusa ka iman doono duur weeye wanazalnaa waxaanu dejinnay calaykum korkiina almanna xabagbarsheed kurnijiin la yidhahdaano sida ceeryaanka oo kale intuu suub tego shay cadbu ahaa dharkiisu jireen oo culimmada qaarkood waxay leeyihin almanna waa nimcada ilaahay bixiye oo dhan oo isaguna uu ka mid yahay almanna nimco ayaa kusoo dejinay korkiina iyo wasalwa shimbirka salwa la yidhaahdo waa nooc min asimaani waa xamaamka weed oo cuni jiran culimada qaarkood waxay leeyihin asalwaada casalka laftiisaba malabkaba ah waana qawl jiro weeye kuruuq markaa maxaan uhi kuruucuna min dayibaati ma kiikiisa wanaagsan cuma rasaqnaakum aanigu ku arsaaqnay walaa tadqaw ha ku kufrina fiihi ha ku qooqina oo haddaad ku qooqdaan fayaxilla uu ku dego calaykum korkiina amba uu ku waajibo qadabi carabowda waman qofka yaxlil uu ku dego calayhi korkiisa qadabi carabowdu faqad hawaa wuu halaagsanay wa inii anigu laqafaar allaha dembi dhaafista badan baan ahay niman baanu ahay taaba soo noqday oo toobadkeena wa aamana rumeeya wacamila faalay saalixa ku mahbadaa hanuunay subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha shayطaan الrajiim bismi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin wsala allahu calaa muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin bh allahu aclamu bimuraadi suuratu daha waa makiya aayaadka suuraddu boqol iyo shan iyo soddon aayadood weeye allah subxaanahu watacaala wuxuu suuraddan ku bilaabay oo xuruufta muqadacada ah waahaa allahu aclamu bimuraadi culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen taaha macnaheedu yaa rajul nin ya haws ayay ka dhigan tahay ragga tafsiirkaa raajixay u arkay tafsiir xoog badan inuu yahay waxaa ka mida ah ibnu jariir atabari raximahu llahu tacaala luqada cardeedna shaahidna waan uga hayaabu sheekhu kitaabkiisa ku qoray inuu yidhi waxaa ka habboon in ilaahay loo celiyo cilmigooda lagana mid dhigo xuruftii muqatacada ahayd aynu ku aragnay suurada awalkooda sida suurat albaqara oo kale amba suurati maryam oo kale dadka qaarkood asmaada rasuulka ka dhigaana way jiraan laakiin xadiiska saxiixa ah kuma soo aroorin adiga soomaalida daaha aad ka maqashay ma ogtahay daaha uyaadayo rasuul yagala samad maqan sidaa ku ila allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala maa anzalnaa ugumaanaan soo dejinin calayka korkaada nebi muxammedow ugumaanaan soo dejinin alqur'aana qur'aanka ugumaanaan soo dejinin litashqaa inaad ku dhigtooto oo aad ku daasho macnaha qur-aanku mid tacab iyo daal keena maaha litashqaa inaad ku dhigtooto uguma ammaan soo dejinin salaa macnada culimmadu way ku fasireen oo qole waxay leeyihiin marka rasuulka ilaahay u arko nimankii mushrikiintaha iyagoon rumaynaynin ilaahay kitaabkiisa taasi waxay rasuulka ku ahayd amba ku keenaysay mashaqa ayay ku keenaysay culimada qaarkood waxay leeyihiin maya waa cibaadadii rasuulka ee faraha badnayd oo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi habeenkii sida uu u taagan yahay ayaa waxa maaragtay dildillaaci jiray amba barari jiray dandihiisa amba lugaha ayaa barari jiray bay yidhaahdeen litashqaa inaad ku dhibtooto kugumaanaan soo dejinin ilaa tadkira waa nin daraaddeedun baanu u soo dejinnay marka waa mafcuulu lahu tadkira waxa lagu nafsiyey ilaa laakin waxaanu u soo dejinnay uun waa nin daraadeed macnaa in lagu waansamo amba waana inuu u yahay darteed baanu u soo dejinnay liman uu waana uu yahay yakshaa alla ka baqanaya subxaanahu watacaala tanziila marka waxaynu icraabnay tadkura mafcuul lahu wa asax icraab aw adharu icraab baynu ohan karaa tanziila waa mafcuul mudlaqa iyana oo waxaad qadaraysaan nazala ilaahay baa soo dejiyey kitaabkan nazalahu alle ayaa soo dejiyey tanziila soo dejin masarka sidaa wey mafcuul mudlaq tanziila soo dejin buu ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala soo dejintaasoo miman mid xaggii ka timi amba ka ahaatay khalaqa abuuray alarda arlada abuuray waa alla un weeyaan waasamaawaati samaadkana abuuray samaawaadka alculaa sakaynka badan alraxmaanu allaha raxmaanka ahaa cala alcarshi carshigiisa carshiga korkiisa ayuu istawaa ku ekaaday amba ka kor noqday alraxmaanu allaha raxmaanka ahi cala alcarshi carshiga dushiisa ayuu istawaa ku ekaaday dariiqa salafkuna waa sidaasi weeye in ilaahay carshigiisa uu ku ekaaday ku ekaansho isaga u cuntama oo markaa kayfiyadda ugu ekaaday ma garan karayno laakiin istawuhu waa wax macruuf ah oo la yaqaano luqada carbeed inuu ilaahay dul maray subxaana carshigiisa oo ka kor yahay oo lamana taxriifinayo macno kale kuma fasiri karo tashbiihna ku keeni mayno odhan mayno sidanaynu kuraasida ugu fadhiisanuu ilaahay ugu fadhiistay tacdiillana laga yimaado oo lama macno tiro tamsiinna lagu keeni maayo allah carshigiisa ayuu ka ekaaday ku ekaanka isaga u cunsamo weeye istawa calaa carshi lahu alla wuxuu leeyahay oo aayadduna waa min aayaati sifaat alficliya khabariya oo ilaahay baa subxaana watacaala carshigiisa ku esaadeeyey lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samaadka waxaa ku sugan baa alla u sugnaaday iyo wamaa fi lardi arlada waxaa ku sugan ba rabbibaa iskale iyo wamaa kiida rabbi ayaa leh baynahumaa labadaa u dhaxeeya wamaa kiidaa alla u sugnaaday taxta asaraa rayska hoostiisa ah asara waxa la yidhaha ciiddu markay qaylo tahay waa rayska macnaa waxaa dhulka hoostiisa ku jira wey wamakiibaa alla allahu sugnaaday taxta sara rayska rayska hoostiisa ku sugan ama dhulka hoostiisa ku jira ayaa allahu sugan wa in tajhar haddaad muusiso bilqawli hadal ood kor u qaado fa inahu alle subxaanahu watacaala yaclamu wuu ogsoon yahay asira waxaad qarinayso ilaahay wuu ogsan yahay yaclamu wuu ogsan yahay asira waxa la qariyo oo bini aadamku qarsado ilaahay wuu ogsan yahay xataa naftiisa wuxuu ugu sheegay taas waa la ogay subxaana watacaala iyo wa akfaa waxa kasii qarsoon badanba waxa kasii qarsoonaan badanba maaragtay sirka iyo wa akfaa waxa kasii qarsoonba macnaa shirkiguu ilaahay ogsoon yahay iyo wa akfaa ka sii qarsoonaan badan shirkaba oo macnaa waxaa shirka sii qarsoonaan badan ee shirka kaba xool dheeri muxuu yahay waa culimmadu leeyihiin oo wax bini aadamka ka sii qarsoon laakiin uu samayn doono qabla an yaclamahu afcaal badan oo ilaahay og yahay berina ciddii gaadhaa ay samayn doonto sir maaha inuu qof waxyaaba uu ku sheekeeyo ayuu ogtira oo naftiisa ugu sheekeeyo inuu doonayo inuu sameeyo amaba uu sameeyey <clears throat> manaa kaasuu ilaah ogyahy waxyaaba kasuu qarsoonaan badan basir oo adrisan indat laakiin aan warba hayd ayaa la yidhaahdaa sirka ayuu kaga sii fogyahay oo culamada qaar waxay leeyihin waa akfaa ah, iyo waxaa sirka kaba sii qarsoonaan badan oo ah sirna <clears throat> waxaa la yidhaahdaa wuxuu qofku naftiisa ugu sheekeeyo waxa kasii qarsoonaanta badanina oo waxaanu qofku naftiisa kula sheekaysaninba weeye kaba waa lagu fasira macnaha waxa sii u tara ilaahay ogtayay subxaana watacaala allaahu alle huwa alle amba allaahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma ahaanin ilaa huwa isaga mooyaane lahu alla wuxuu leeyahay alasmaa magacyo ayuu leeyahay alxusnaa wanaag badan magacyo wanaagsan buu leeyahay oo ilaahu asmaadiisu maaha dee magac iska qayaxan oo wax alla wuxuu wataa aanay jirin itisaal ahaan inahu raxiim waxaad garanaysaa inuu allah wuxuu leeyahay lahu raxma warxamuu bicibaadi aw bikhalqi ilaah ugu naxariiso subxaanahu watacaala ayuu leeyahay wamaca dalika alraxiim wuxuu ku tilmaamayaa waa sifa dhinac kale oo ilaahay sifaadkiisa inay ka mid tahay inuu ilaahay naxariisto weeye wamaca daalika inuu ilaahayna u naxariisanayo khalqigii sayeeyaan intaba allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala wahal ataaka makuu nebi muxamadow istifaamtan culimada waxay yidhaahdaan istifaamu tashwiiq ayaa la yidhaahdaa amba waa istifhaam taqriiri ah yani arrinkan oo ilaahay soo gaadsiiyey ayaa rasuulka laleeyahy warkaasuma maku soo gaaray amba kisada ayaa la jeclaysiinaya whal ataaka makuwu ay qad ataaka bimacnaa qad ayay ku fasiraan markaa qad ataaka wuu ku yimiye xadiisu muusaa muuse warkiisii maku soo gaadhay nabiyulaahi muuse macnaha qisadana waxay ku saabsantahay qaabkuu ilaahay waxyiga ugu bilaabay nabiyulaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo la hadalkuu ilaahay la hadlay waktigan ilaahay la hadlay rabbi waxyiga uu ku bilaabay waa xilligii muuse uu soo dhameeyey muddadii u ariraac ahaa oo xoolahana u raacsiray reerkuu la xiisaahaa ayuu soo noqday isagoo markaa doonaya dhulkii masar iyo nimankii reer bani israa'iil halkuu fircoon ku haysta inuu dib ugu noqdo waayo muddo toban sannadood in ka badan ayuu ka soo maqnaa marka xilligani inay habeennimatiibaad garanaysa waxygu ku bilaabay ilaahay subxaana watacaala uu ku bilaabay id waagiina uwar ah ra'aa uu arkay muuse naaraa dab arkay id xilligiina uwar ah dheh amba u jirbis riwaagii ra'aa uu arkay muuse naaraa dab uu arkay inay habeenkoobaad garanaysaa oo faqaala uu yidhi liahlihii reerkiisii uu ku yidhi waa xaaskiisiiye uu ku yidhi umkusuu fiitooda umkusuu sii fiitooda inii anigu aanastu waxaan arkay naaraa dab baan arkay way sii jooga inay dad u baahdeen baad garanaysaa lacallii waxaan mudanahay amba layga yaabaa aatiikum inaan idinka keeno ficilkan mubaarica iyo ismiga faacil baa iskale halkaas oo kale aatiikum inaan idinka keeno minhaa ay min annaari dadkaa xaggiisa inaan idinka keeno biqabas qori dableh biqabas oo markay saqor wadad la geliyo isagoo dadka caarada ku sisa la qaato oo qaabkana ay reermihii qabka u kala qaataan iqada dad bari dadle inaan idinka keeno taasaa layga yaabaa ama laga yaaba owamase amase ajidu aan helo cala annaari dadka korkiisa aan ka helo macnaa kuwa hareeraheedisa jooga oo sitay sidaa ay haadiyaa mid i hanuuniya sidaa ay haadiyaa mid i hanuuniya oo i tilmaamo inaan ka helo in dariiqa salliga inaad garan karaysaaba culimadu yidhaahdeen saasoo u dhow lahaye halkaasii jooga nabiyullaahi muuse markaasuu u dhaqaa waxaan ololayaa ee dadkan uu ka baxayaa waa geed waa shajar geed ayaa ilaahay dhexgeliya subxaana watacaala malaaig waa dhex gaftay markaa nuurkii malaa'igtu arkaya falamaa markii ataa uu soo gaaray muuse haa geedkii falamaa ataa markuu u yimi haa geedkii amba naartii bushaa naartii dabkii markuu soo gaadhay nuudiya waa loo dhawaaqay nuudiya waa loo dhawaaqay maxaa la yidhi yaa muusa muusow ilaahay waa hadalkiisii maqashiiye innii anigu ana rabbuk ana anigu rabbuka ahay aayaddii kale nuudiya min shaabi ilwaadi alaymani fi lbqcati lmubaarakati min ashajarati an yaa muusa inii ana allaahu yani geedka dhexdiisa masalan ayaa uu maqlaya xagga geedka ayuu ka maqlay ma og markaa ilaahay subxaana watacaala kalaamkiisii soo gaarsiiyey laakiin geedkan iyo nuurkan iyo dabkan maarata nuurkan waxa ku dhex jiray malaa'ig bay ahaayeen allah subxaana watacaala ma kaana fi hadihi shajara ilaahay kama dhexsirigeedka ma ogtahay qaarka iska saxka wanaagsan waxaa kula sanqeedi raximah allahu tacaala fii tafsiiri suurati maryam halkaa u raasaca falamaa markii ataa uu yimid oo muuse haa geedkii markuu soo gaaray nuudiya waa loo yeedhay yaa muusa muuse midaagan ilaahay baale waa sifatu salaam buu kutusaya inii anigu ana rabbuk rabbigaa ahay oo fakhalac bixi naclayka labadaada sabood bixi ilaahay baa sidaa ku amray culimada qaar kabihiiskaa ka samaysnaa harag dameer aan la way yidhaahdeen adigu wallahu aclam ilaahay wuxuu faray inuu bixiyo wa bishariicatihi fakhalaca bihi naclayka bixi inaka adigu biloaad dooxadii ayaad ku sugan tahay dooxadii ayaad ku sugan tahay ambakogii almuqadas la dahiray duwaa ah casriga waan ka dhig waa magaca waadiga kuwan ah kuwa ayaad ku sugan tahay markaa kabaha oo la biqiyaa waa sharcii ilaahay subxaanahu watacaala u sharciyeeye nabiyullaahi muusa amaa dadka muslimiinta ah markay tahay markaad cibaadaysanayso macnaa salaada markaad tukanayso way bannaan tahay in shabaha lagu tuko yacni waxa shardi ah uu shabahaagani inaanay wax dadka dhibaateeya ama musaabka dhiba inaanay jirin dadku markaad soo gelayso waa inuu kadihiisa ooga falyandur ilaa naclayhi fain ra'aa adan aw sigaran falyamsaxhumaa walyusalli fiihima macnaa kadaa waad inaad masaxyaha kaadanta inta tukan karaysa markaa waxaa kaloo isweydiin salaada lagu tukado kabaha iyo salaada aan kabaha lagu tukanin ayuhumaa afdalin waxaa fadli badan salaada kabaha lagu tukado ayaa fadli badan waanyu fii micalikum ikhalif yahuud yani taba in lagu tukado waxaa amar weeye wamaca dalika mukhaalafan yahuud baa ku jirta marka anigu haddaba sida muslimiina tabahooda ku tukanay adiga munaafiq baa u allaad horta ka haysaa waxaan kala yaabay waa qadiin sharciya qofku ina tagiisa ku tukan karo xor wey ma arkaysa لا بأس إن شاء الله خير ولكن تتعنى بها إن شاء الله والمتبعات أو خلق خلق allah wuxuu leeya subxaanau watacaala inaka adigu dir aad baad ku suganta almuqadas la dahiray duwa ah haye nabilahi muuse aseelmi haddaad tidhaahdo haye anagu waxaan ku leenahay maxamed nabi muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maadaa qaala maxamed laka nabiyullahi muuse haddii ilaahay ku yidhi kama adixi nabiyullaahi maxamedna adiga muxuu ku yidhi wuxuu yidhi falusali fatusali cala macnaka adiga laguma far markaa waxa ibtiyaa waa nabilahi aleyhi salaatu wasalaam wa ana aniga wa ana aniguna ikhtartuka waan ku doortay baa la yidhi waana ikhtartuk waanan ku doortay oo fastamic naqal limaa kii dhegayso yuuxaa adiga lagu waxyoon doono limaa kii naqal yuuxaa lagu waxyoonaayo inanii anigu ana allaahu baan ahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaana ma ahan ilaa ana aniga mooyaane facbudnii icaabud wa aqim og asalaata salaadana og ligikri xusitaankayga daraadii aniga aad xusayso oo markaa masrun mudaafun ilaa mafcuulihi baynu ka dhigna amba wa aqim og asalaa salaada og lidikrii xusitaankayga daraadii adigu aan kusi xusi doono oo ilaahay subxaanahu watacaala man dakarahu fii mala-in ilaahay magacaagan ad ku xusta ka khayr badan buu ku xusi doonaa meel kasta ilahay kuxusto ilahay adigana uu ka hadalhayn doona subxaana watacaala ina saacata saacaduna aati waa kori kii iman weeye ataabu waxaan u dhowaadaa ufkuu inaan qariyo haa saacaddaba inaan qariyo yacni inaan axadba aanan baalacsiinin ilaahay su subxaana watacaala wuxuu inooga sheegay ashraaka amba calaamadaha lagu garto atawaada waxaan dhawaabaa ukhtuunan qaryaha saacadda litujza halkay ku xidhmaysaa ina saacata aatiyatun sii iman maxay u imanaysaa litujza halkaa ku xidh litujza si loogu abaalmariyo kullu nafsin naf walba si loogu abaalmariyo bimaa tascaa aw bifacyihaa maada mustariya bifacyihaa camalkeeda si loogu abaalmariyo falaa yasudannaka waanu kaa tuuginin oo aanu kaa tuugin canhaa saacaddaa rumaynteeda waanu kaa hortoogsanin man mid waanu kaa hortoogsan laa yu'minu aan rumaynaynin bihaa saacaddan aan rumaynaynin oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay dabadeed fatardaa shalwaday oo naar ku hortay xortay fatardaa shalwaday ambaba fatardaa halaagsanay labada waa la yidhaahdaa kala guursanayna wuu shalwaday naar buu ka hoobanaya wamaa maxay marka isagaa lasuu tababaraya wamaa waa maxay tilka taasi biyamiinika xaal ay ku sugan tahay gacantaada taa gacantooda ku jirtaa maxay ta yaa muusa wamaa waa maxay tilka taasi huwaminka gacantaada ku sugan waxaanakati gacantaada midig ku jirta maxayta yaa muusa waa is waxaan aad gacantaad midig ku haysaa waa maxay walibaba bixna lama sheegin waa suu xaqiiq ahaan iskaga eego oo ado shay istaadi lageejiin waa maxay aad siyataa adiga laftigaagiiba horjid weegaya oo waxaa dhici karta shay ku wadqaato shay kale soo gudbasay oo la tarbiihinaya si u aanu is oranin malaha markaad subaaga usii qaado ayaa daha dambe sigiisay markaas tambiih ilaahay waa xakiim war waa maxay qaala wuxuu yihi hiya casaaya hiya iyadu casaaya ishaydii weeye markaasuu wax kusii dara atawakau waan ku tukubaa buudi atawakau waan ku tukubaa waan cushadaa calayhaa iyada waan cushadaa wa ahushu waxaan ugu lulaa bihaa iyada calaa hanami arigaygana waan ugu lulaa oo intaan caleenta geliyo inay leedahay gar baad garanaysaa gar bay leedahay waahusu waanan ugu lilaa bihaa calaa hanami baan ugu lilaa waliya weliba waxaa iigu sugan fiihaa ushayda ma'aaribu daraf iyo daraf ukhraa kale arrimo kalena waan ku qabsadaa weliya waxaa iigu sugnaaday fiihaa ushaydan ma'aaribu daraf ukhraa kale arrimo kalena waan kusii qabsadaa bay yidhaahde fawaa'id ulcasa wax la yidhaahdo ragga qaar baa kutubta ku qoray waawida ay leeyihin biyahaan ku qaata sahalkaan iskaga celiya meelaha baadidaad marayka aan kaga booda maran dugsada marwaan taaga maradan ka daalalimaysta marwaan dugsada waad waabaysaa mualafaad qodbay ku leeyihiin mutaafiriinta qaarkeed allah wuxuuri subxaana watacaala qaala wuxu uhi markaa rabi alqusuur haa usha tuurba dhulka alqusuur haa usha dhulka ku yaa muusa muusow fa alqaa wuu riday muusa haa ushii cala alardi arlada ayuu ku tuuray faidaa islam markiiba xikaayadii fa idaa islam markuu tuurayba huwa ushii haya abeeso weeye tascaa cararaysa ordaysa sanadka beerka ugu cararo kale tascaa ordaysa ayay noqotay qaala tacaala rabbi wuxuu ihi khudhaa qaado khudhaa qaad walaa takaf hana baqan sanuciidu waxaanu u celin doonaa haa usha siiratahaa xaaladoodii baanu u celin doonaa aluulaa hore siiratahaa sidoodii sidoodii baanu u celin doonaa aluulaa hore ownimadoodii baanu ku celin doonaa xaaladoodii baanu ku celin doonaa soo qaado haye wadmum ilamuse u baqay markii hore ma ogtaha wadmum jani niyadaka gacantaadana ilaa janaaxika tinisladaada dagaalkaa tinislada jeli ilaa janaaxika jeli takrus way soo bixiyeen waa sababti amr takrus way soo bixiyeen baydaa xaalay tahay fii cad baydaa xaalay tahay fii cad bay soo bixiyeen halkaa geli min gayri suuc xumaan la-aanteed iyadoo la cad min gayri suucin xumaan qayrkeed xaalay ku sugan min gayri suuc xumaan la-aanteed iyadoo ku sugan oo aan baras iyo xumaan kale aan qabin aayatan aayad xaal ay tahay bay soo bixiyeen xaaleed aayatan aayad haal ay tahay soo bixiyo ukra kale iyadoo aayad kaleba ah annagaa sidaa yeelnayda alla subxaana watacaala maxaanu u yeelnay linuriyaka si aanu kuu tusino min aayaatina aayaadka iyaga xaggooda si aanu kaaga tusno alaayata aayad si aanu kaaga tusno aayaddaasoo alkubraa weyn linuriyaka facalnaa daalik linuriyaka si aanu kuu tusno min aayaatinaa aayaadkayaga xaggooda si aanu kaagaga tusno alaayata aayad alkubraweyn weyn amba alkubraa oo jamaca waa lagu mufradka waa lagu sifayn karaa idhab tag muusaw ilaa fircawn fircawn inahu fircawn dhaqaa wuu qooqaye wasrac xagga wadaatil soo baxay waa markaa kibray utag baa ilaahay dhaqaa wuu kibraye wuu qooqay sidii neef xoola ah suqyaan qaala markaa wuxuu yidhi nuusu rabbi rabbigayow israx lii ilaahayow uu fidi sadrii laabtay fid furan ilaahay ka dhig israx lii ilaahayow fidi ii fid aniga sadrii laabtayda wayasir lii ilaahayow uu fududee amrii amarkaydana ilaahayow uu fududee waxlul ilaahayow fur cuqda guntin min lisaanii carabkayga ku sugan guntin baa ku sugan xihan yahay waxlil fur cuqda sintanaan amba xignaan fur arg min lisaani carabtayda ku sugan ilaah min lisaani ka carabtayda yafqahu way fahmiye waa sababtii baryada yafqahu way fahmiye amba ha fahmaane qawlii hadalkayga ha fahmaane wajcal lii ilaahayow iga dhig wasiiraa mid i oo min ahlii ehelkayga ka mida haaruuna ingado akii ah wajcal lii in yeel wazuuraa in yeel min ahli ahlika yuu kamiya haaruuna in yeel haaruuna ah akii walaalkay akii walaalkay ah usdud ku xoog usdud ku xooji bihi ay bi haaruuna ku xooji ajrii dhabarkayda ay dahrii ajrii dhabarkayda ku xooji wa asrifhu ila wawaaji fii amrii arinkaydan dacwadan iyo risaaladan wa ashriku ilaa wadaati fii amrii kow nusabixaka si aanu kuugu tasbiixsanno tasbiixa tasbiixsaso kasiiraa fara badan nadkuraka warikow nadkuraka si aanu kuu xusno dikraa xusud xusudaasoo kasiiraa fara badan inaka adigu rabiyow kinta waxaad tahay ahaataydna anaga basiira kiina arkayo ilaahay walaalkayna u raaci dacwadiisa ayuu dooni waa inuu helo mucin waa tacaawun sharci ah oo madlab sharci ah weeye in la helo dad muslimiina oo ilaahay subxaanahu watacaala duuca dacwadiisan oo isu kaalmaysto tacaawun sharciga la helo maaha waxyaabaha qaarkood ka qasha unin bahalaha lagu horyeedo mooyaane iyo dee qaar iska un dee markooda minxarif ah qaarkood oo manhajkooduba uu kuga salaysan yahayba yani aaraadii amba muctiqadaadku kala qadaalada iyo wax lamida moy adeer way u baahan tahay in tacasubka iyo taxasubka iyo inkaar qabada iyo gudaca iyo garaayo in laga ilaariyo m markaa baas qalqalloocan markaa sidaas alla legi subxaana watacaala kaana iga dhigi allah l subxaana ugu xortay qaala markaa alla wuxuuri subxaana watacaala qad uutiita waa lagu siiyey muusow su'laka dalabkaagii qad uutiita waa lagu siiyey su'laka dalabkaagii waa lagu siiyey yaa muusaa muusow wallaahi ba alla subxana watacaala laqad manannaa waanu nicmaynay calayka adiga waxaanu ku nicmaynay mara mar baanu kuu nicmayna ukaa kale mar kalena waanu kuu nicmaynay id baanu waanu kuu nicmaynay awxaynaa aan u waxyeennay ilaa ummika hooyadaa aanu u waxyeennay maa yuuxaa ala kastayminaya maa yuuxaa wixii loo waxyeeday maxaa loo waxyeeday aniqdisii ku rid islaantiibaa laga hadlaya aniqdisii ku ridhi muuse damiirkaas wuxuu noqonayaa muusa hu taabuut sanduuq ku rid oo faqdusuu ku tuurhi sanduuqa amba nuuso kulwanni waa sanduuqi iyo nuusa way socda kulwanni badda ku tuur fal wilqih ha tuuro badduna fal wilqih wuu tuuriyo alwanni baddu bisaaxili xeebta ayuu kusoo tuuri doonaayo antani waa mufasira bimacna alqowl waxay idinma og tahay an fiihi ay iqdi ku rid kutuurhimuuse fitaabuut sanduuq ku rid wastaqdifuu ku tuurhi macnaa sanduuqiyo muuse uu ku jiro amba muuseba filwammi badda ku rid falyulqih wuu tuuriya badda falyulqih wuu tuuriya muuse alwammu baddu fisaaxiri buu ku tuuri xeebta ayuu kusoo tuuriya waakudhu ha qaataani waa amar keyni a moogti rasuul ilahi wax u waqtubhu way qaadana caduwun cadow baa qaadana nin aniga cadow u ah oo wa caduwun cadow u ah lahu isagana cadow ah markaasaanu ku ilaahay baa halkaa wa alqaytu waxaan dhigay calayka korkaaga waxaan ku suuray muusow maxabba jeclaan minnii aniga xaggayga ka ahaatay oo ilaahay markuu jeclaaday ayay xataa kuwan cadowgii ay jeclaanayaan islaamku fircoon waa kii de waa quratu caynihi nafdiisa ilaahay marka jeclaaday waa la jeclaanaya ayo alqaytu waxaan ku rida calayka korkayda maxaba kalgacalo mini aniga xaggayga ka ahaato ilah awladiisa ugu jeclaada iyo maxaan ugu tuuray sidaasaa yeelay si lagu korayo iyo walitusnaca si aad u badbaadaba iyo walitusnaca si lagugu barbaariyo amba lagugu koriyo calaa cawnii eegidayda ay calىa mar'in minni calىa cawnii wa cawn اllahi tarxaa aadana waa min aawaati sifaat ilaaha wuxuu leeyahay inba isaga u cunkana subxaanahu watacaala calىa cawni ay calىa mar'in minni marka la yidhaahdo eegid xaggayga ka ahaatayna waa tafaasiirta saxiixa ee ka laasinaysa ilaaha inuu cayn leeyahay anba inba leeya subxaana wa idxilligii baan kuu nicmeeyey amba idxilligii ayaan ku tuuray korkaaga maxabo tamshii ay soconaysay ikhtuka walaasah oo fataquulu ay lahayd